dhigay sharcigu shuruuطin buu u dhigay lilأkhdi bihimaa labadooda in la qaato ah ayay u dhigeen dadkii dheh in la qaato shuruuddaasoo lam yaqum calayha daliilun qofka musaafirka ah shuruuday u dhigeen shuruudahaasoo lam yaqum aanan ahayn calayha dusheeda daliilun uusan ku imanin walaa shibhu daliilinna uusan ku imanin wanufasilu fii dalika fanaquulu waxaan leenahay arrinta anagoo caddaynaynu sheekhu yidhi awala waxa weeyaan tarku lqasri waaljamci bayna salaatay bayna asalaatayni fi safar in laga tago labadii salaadood oo la kulmiyo lana gaabiyo wakhtiga safarka ah yusalii bacduhum qaarkood waa tukanayaa fi safari khamsa salawaatin buu tukanayaa fii khamsi awqaatin duuna qasrin isagoon gaabinaynin macnuhu waa maxay salaaddii duhur buu tukanayaa afar ragcadood casr afar buu tukanayaa wakhtigiisiibuu ku tukanayaa maqribka saddex buu tukanayaa wakhtigiisuu ku tukanayaa cishii afar buu tukanayaa wakhtigiisii salaad subax awalba wakhtigeeda aadiyadu sheekha markuu wuxuu yihi wa haaulaai kuwan iyaga a yatrukuuna way ka tegayaan sunata nabiyi sala اllah alay w fii ficlihim haada ficilkaa ay samaynayaan sunadii nebigay kaga tageen salawaatu اllah wasalaamu calayh id ihaabitu canhu nebiga waxaa ka sugnaaday waxa weeyaan alqasru waاljamcu bayna asalaatayni in la gaabiyo oo la kulmiyo laba salaadood wakhtiga safarka ah wاصaxiixu waana sida saxa ah min qowlay min qowlay اlculamaa ana alqasra caziimat wa taarikuhu aahimun culamada qeybo ka mid ah waxay leeyihiin salaada oo la gaabiyo waa casiime weeye ilahay inagu adkeeyey subxaana wa tacaala qofka ka tagaana waa aafim weeyaan wallahu aclam wa minhum waxaa ka mida ah man yashtaritu masaafatan mucayana qof u shardinaya safarka inuu ahaado masaafo mucayan ah safar mucayana waa inuu ahaado sidaasay leeyihin waa inuu ahaado safarku safar mucayan ohoo la garanayo masaafadiisa xiina yashracu waktiga uu qofku bilaabayo alqasra waاljamca fiihi waktigu qofku bilaabaya inuu salaada gaabiyo kulmiyana waxay leeyihin masaafadu waa in la ogyahay ina intaa jirtiy wixii la mida waqad ikhtalafa alculamaau saasoy tahay haddana maadaama daliil uunan jirin ikhtalafa alculamaau culamadii way isku khilaafeen fi lmasaafati bay isku khilaafeen ikhtilaafan kaiira jidda ikhtilaaf aad iyo aad u tiro badan calى naxwi cishriina qowla labaatan qowl wax gaarayo yay isku khilaafeen wاصaxiixu waxa weeyaan cinda almuxaqiqiina min ahli اlcilmi culamada muxaqiqiinta ahlu lcilmiga ah waxaa saxiix ka noqday ana maa kaana safara fii curfi الnaas wax allaale waxa loo yaqaano safar dadka curfigooda caadadooda wixii safar loo yaqaano fa huwa safaru weeyaan kaasaa safar la dhahaya aladi callaqa bihi shaaric ashaaric اlxakiim shaarica xakiimka kan uu jideeyey ee salaada la gaabinayo ee la afurayo afurka in la afuro ay bannaan tahay waa kaas weeyaan waxay dadku safar u yaqaanaan wahada alyaqu biyusri اlislaami saasaana waxay u cunantaa oy u dhigantaa oy u tahay mid u cunama islaamka fudaydkiisa faina takliifa اnnaasi dadka oo lagu kalifaa bilqasri fii safarin maxduudin safar la xadeeyey in la yidhaahdo salaada waktigaa un gaabin karta hadduu safarkaagu intaa dhan yahay qolaa yihi waa boqol kilomitr qole waxay yhahdeen waa sideed kilo siddeetan kilomitr qole waxay yhahdeen waa alaaثata faraasikh qole waxay yihahdeen arbacata burad qole waxay yihahdeen qolaba waxbay ku sheegeen waxaasoo idil wax daliille maaha marka haddaba dadkii salaadoodii oo ama safarkoodii oo lagu xadido xaddi macluum ah oo la yidhaahdo hadduu safarkaagu intaa ka gaaban yahayna salaada ma gaabinaysid hadduu intaa dhan yahayna salaada inaad gaabisid oo jamcisid baa kuu bannaan qaarkood maalmo biyowmin waxaa lagu xadidayaa biyowmin aw halaaثata ayaamin maalin bay yidhaahdeen saddex maalmood bay dhaheen kuwa ugu badan sagaal iyo toban maalmood bay gaarsiiyeen sababta iyo khilaafka meeshuu ka dhacayna waxa weeyaan nebiga safarkiisa intey ku maqnaan jiray salawat اllah wasalaamu caleyh waxay yidhahdeen wixii ugu badnaa wuxuu ahaa xajulwadaac markii la aadayey sagaal iyo toban maalmood bay soo qaateen qolo bil bay yihaahdeen qoloba waxbay sheegeen calaa ayati xaal wax daliille ma aha hadduu nebiga intaa ka badan maqnaan lahaa ka war bal saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin soddon lix bilood ayay salaada gaabinayeen waagii ay furteen dhankaa iyo maa qara annahar dhulkii lagu magacaabayey lix bilood oo meel baraf intuu ku xayir ay dhaqaaqi kari waayeen halkaasay joogeen musaafiriin bay ahaayeen salaada waa gaabinayeen waana jamcinayeen hadday ka badan lahaydna saa un bay yeeli lahaayeen marka meesha waxaa laga qaadanayaa taxdiidka la samaynayo o la hadduu safarkaagu saddex maalmood ama biyowmin wa leyla ama halaaثata ayaamin wagayriha min ataxdiidaati yastalzimu takliifuhum bimacrifati masaafaati اطuruq waxaa ka ratibmaya in masaafada dariiq la aqoonsado alatii qad yatruquunaha ay dadku marayaan wa hada mima laa yastaiicu akharu الnaasi waa waxaynan awoodin dadka badanki laa siyama ida kanat mima lam tuطraq min qalb min qabl meelan hore loo marin hadday tahy wa min aljadiiri bالdikri ana alqasra mabda'uhu min bacdi khuruuji alkhuruuji min albaldati goormaa qofkan safarkiisu uu bilaabaya inuu salaadii gaabiyo diyaarad baan caawa raacaya maalan haddaan diyaarad raacaya ma haddaan gaabinaya oo ii bilaabanaysaa markaan eeraboorka tago salaadaydii maqrib iyo cishe hadda inaan isku daro oo aan cishihii laba ragcadood tukada ma ii banaan tahay maya maxaa yeele magaaladaadii baad joogtaa weli waxay kuu bilaabanaysaa safarna aad noqonaysaa magaca safarna aad qaadanaysaa beledkii aad deganayd markaad ka baxdo magaaladaasi intay lakaataba haddii aad ka baxdid musaafir baa tahay markaa macnaheedu axkaamtii safarka qaadanaysaa wa min aljadiiri bidikri waxa weeyaan ana alqasra gaabintu mabda'uhu wuxuu ka bilaabanaya waa min bacdi alkhuruuji marka laga baxa dabadeed min albeldati beledkaaga wa hada wa huwa madhabu اljamhuuri min alculamaa culamadu badankoodana saasay ku tageen wa minhu taclamu halkaa waxaad ka ogaanaysaa khaطأa man qof gefka uu gelayo iyo khaladka uu gelayo yuqasiruuna gaabinaya qabla mubaasharati safar safarka intaynan la mubaasharooninba oo macnu waa maxay hadduuba tigidkiisii haysto aeroboorkiina taagan yahay musaafir buu isu haystaa marka war ma ahe magaaladaadii baa joogtaa ka bax magaalada marka hore wa mima yenbagii dikruhu waxa mudan in la sheego waxay tahay bi hada sadad mar haddaynu meeshaa marayno ana almusaafira ida lam yajid bihi sayra wاstaqara faاljamacatu ayضa waajibaة fi xaqihi qofka musaafirka ah ida lam yajida bihi safar haddii safar markaa uu socod ah oo uu ku jira haddaynan jirin oo wastaqara uu sugnaado macnuhu waa maxay halkan aad ka baxday magaalo kalaa tagtay maalin iyo laba iyo saddex iyo waxbaad joogtay marka iyada ah faljamacatu ayضa waajibaة fi xaqihi jamaacadu waajib bay kugu tahay inaad la tukatid wayajmacu waa kulminayaa cinda daruurati hadday daruuro timaadana waa kulminayaa bayna الظuhri wاlcasri wاlmaqribi wاlcishaa wاlxaajati ilayhi iyo baahiduba daruuraa timid baahi baa timid wallahu aclam marka wa minhu يعلم halkaa waxaad ka ogaanaysaa taqsiiru gaabinta kaiiru min almusaafiriina fii salaati اljamaacati salaada jamaacada u gaabinayo jamaacadii maba ku tukanaya e salaadii weligiiba waxa weeyaan laba ragcadood duhur laba casar ah khalaas isagu waa dhamaystay adhowna laba maqrib iyo laba saddex maqrib iyo laba cisho isku daraya ama khaladyadu aad bay u badan yihiin salaada musaafirka u galaan qaarkood waxaad arkaysaa imaamku waa muqiim adigu musaafir baa tah salaaddii wuxuu ku soo aadayaabaa laga yaabaa iyadoo ragcade ay ka dhimantah salaaddii cishe maalan ama wuxuu ku soo aadayaa ataxiyaadkii dhexe isagoo uu fadhiyo waa ku xiranaya allahu akbar musaafirka maxaa laga rabay salaaddii cisha inuu tukado meequ tukanaya labadii ragcadood waa la dhamaystirtay imaamku hadduu yihahdo assalaamu calaykum isna wuxuu ley assalaamu calaykum oo maxaa dhacay awalba musaafir baan aha musaafir waa ahayd laakiin inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih mar haddaad imaamka ku xirtay safarkaagii meeshaasuu ku dhammaaday salaadda ayada ah salaadaasi musaafir ma tihid salaadaasi muqiim baa tahay maxaa yeele imaamkaagaa muqiim ah hadduu imaamku musaafir ahaan lahaa adna aada musaafir tahay markaa dhib ma leh markaa dhib ma laha oo laba ragcadood waa kaga bixi kartaa maxaa yeele isagaa laba ragcadood tukanaya laakiin haddii imaamkii uu afar tukaday adna afar baa lagaa rabaa walow musaafir ha ahaado afar ha tukado hadduu doono adna afar baad tukanaysaa mar haddaad ma'muumta maxaa yeele inama jucila imaamu liyu'tama bih aad bay u badan tahay akhطada laakiin sheekh intaasuu kusoo gaabiyey salaada jamaacada marka qaar baa jira laba ragcadood in iska tukanaya salaaddii jamaacadeed labu kaga baxaya qaar baan waxaan arkay salaaddii duhur buu labadooda tukanaya imaamkii atixiyaadka dhexe marka la fadhiyo imaamku kaco waa ka salaamo naqsanaya labadii kaleo haddana ku qabanaya casarka ahaa isla salaaddii duhur khaladka toddobiyo eh, lixdanaad waxa weeyaan nafyu bacdihim qaarkood inayba diideen mashruuciyata salaati alkhawf salaat alkhawf inay bannaan tahay hadda wa salaati duxana waa diideen wa sujuudu shukrina waa diideen wa tarki salaati alkusuuf iyo inay ka tageen dadkii salaat lkusuufki salaat lkhawf waa bannaan tahay saddex weji ku bannaan tahay kutubta fiqigayna mabsuud ku tahay oy ku fidsan tahay salaatu duxana waa sugan tahay bacd alculamaa baa inkiray laakiin waa sugan tahay nebigu alayh salatu slam safar iyo xadar toonna kama tegi jirin shan iyo labaatan afar iy labaatan iyo shan iyo labaatan xadiis taqriiban baana ku soo arooray inuu nabiga tukaday alayh salatu slam wax ku dhow sujuudu shukri waa sugan tahay iyadana axaadiis badan baa ku soo arooray tarku salaat alkusuufi qoraxda iyo dayixi oo madoobaado kusuuf waa la dhihi karaa laakiin kusuuf waa qoraxda oo madoobaata kusuufkana waa dayaxa oo madoobaada taana way ka tageen dadkii dahaba bacdu lfuqahaa'i qaarkood intay bahashi qaataan bay qoraxda eegasho ugu dhaqaaqayaan dahaba bacdu lfuqahaa'i fuqahadii qaarkood waxay ku tageen ilaa ana salaata alkhawfi salaada khawfka ahi la tushracu inaan la inan banaanaynba bacdahu sala allahu alayh waali wasalam nebiga gadaashii wa hada khaطأun weeyaan waqad tadaafarat اladilatu waxaa aad u tiro batay adiladii calaa mashruuciyatiha noo tilmaamayey waxay kaa bacduhum qaarkood waxay inoo sheegeen culimadii alijmaaca inay tahay in la tukado ijmaca culimada islaamka calaa dalika inuu yimidba ama dhacayba falaa wajha albatata marka sidaa darteeda wejina ma laha liinkaarihaa lagu inkiro adilada ayada wakada taa waxaa la mida tadaafuru اladilati adilada inay aad u tiro badan tahay tilmaamaysa calى mashruuciyati salaati الضuxaa imaamu suyuuti raxmat اllahi tacala aleyh risaalo dhan buu ka alifay salaat الضuxaa wa suniyataha iyo sunadeeda bal ilaxaadiiثu اlwaaridatu maba ahe intaasi axaadiista ku soo aroortay fiiha salaatu الضuxى mutawaatiratun weeyaan kama qaala alciraaqiyu siduu yiri wagayra wa hiya salaata alatii salaatu duxadana waa tee waa tan alatii tii weeyaan tusala tusallaa bacda طuluuci shamsi la tukanaya markay qoraxdu soo baxda gadaasheeda weeyaan iyadoo qoraxduna ay tahay xasnaa mushriqa nadiif ahoo kor u kacday weliba id rawaa id warada fi bacdi riwaayaat maxaa yeelay riwaayadaha qaarkood baa waxay tilmaamayeen alatii tubayinu caddaynaysa fadla اljuluusi qofka inuu fadhiisto fi lmusala meeshii uu ku tukaday bacda salaati اlfajri uma salaati rakcatayni dabadeedna uu tukado laba ragcadood anahumaa iyagu subxat duxa inay yihiin wa calayhi fahiya asalaatu alatii yuطlaqu calayha taasina waxa weeyaan salaada dadka qaarkii ay ku magacaabaan bacduhum salaat shuruuq wa hada ma rajaxahu اlalusiyu fi tafsiirihi waana sida uu rajaxay imaamu alusi tafsiirkiisa markuu sharaxayay aayaddii fii suurati saad ahayd khilaafا لbni xajarin اlhayamiy ibn xajar alhayami raxmat اllahi tacala alayhi fuqahada shaaficiyada mutaakhiriinta ahaa ayaa arrintaa lagu khilaafay xayثu meel faraqa uu kala qaaday baynahumaa salaatu shuruuq iyo salaatu duxa inay laba keli yihiin buu tilmaamay isagu laakiin arrintaa waa lagu khilaafay wallahu aclam wadahaba bacduhum waa isku mid weeyaan wadahaba bacduhum maxaa yeelay wakhtigay bilaabanaysaa waxay tahay markay qoraxdu soo baxdo xoogaa kor noqoto ayay bilaabanaysaa ilaa iyo qubayla duhur laga gaaro intaas ayaa la tukadaa salaat duxaa wakhtiga ugu fiican ee la tukadana waati xadiidkii uu ku yimi salaat اlawaabiin xiina tarmud اlfisaal shuruuqu waa wakhtiga qoraxdu ay soo baxdaa la tukanaya duxadiina waa ka dhigan kartaa haddaad rabtid haddaad doontana waa kala qaadi kartaa labadaba waa jaa weeyaan wakhtiga ugu fadliga badan ee la tukado salaat duxaana waa xiina tarmud اlfisaalu buu xadiidkii ohanayay marka geela yar uu cagagubiyoodo weeyaan qoraxda aad u kululaato waktigaas weeyaan buu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam wadahaba bacduhum qaarkood waxay ku tageen ilaa cadami mashruuciyati sujuudi shukri haddii salaat duca halkaa looga soo baxay salaatu shukri sujuud shukri qaarkood baa marka waxay ku tageen inaysan banaanaynba sujuud shukri maa wuruudi maca wuruudihi iyadoo weliba ay soo aroortay can caliyin ay ka soo aroortay xiina wajada dathadyati cali bn abi aalib markii uu helay ninkii la ohan jirayey thathadya fi lkhawaarij macnaha wuxuu ahaa waagii khawaarijtii ayaa caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu tilmaamay leynan safkiisii waa tii ay la dagaalamayeen qolinkii khawaarijta ahaa wuxuu yidhi bal fiiriya ragga la laayey hadduu ku jiro uu yidhi nin gacantiisa ay leedahay naas sida naaska dumarka oo kale ah soo fiiriya buu yidhi wax la baaraba ninkii waa la soo helay cali sujuud buu la dhacay isagoo dhahaya rasuulka noo sheegay salawatu llah wasalaamu aley in la heli doono marka taa maxay ina tusinaysaa waa mashruuciya inay banaan tahay cali waa sameeyey sujuudii can kacb bni malikin baa la mida ah isaguna haddii la dhihi lahaa cali waagii nebigu dhintay kadib buu sameeyey sujuudu shukriga halkan dhegayso kacb bnu malik suuratu towba aayadaheedii weeyaan xiina bashara bitowbatihi alayhi salaam calayhi wa qisath xiina bushira markii loogu bishaareeyey bitowbat اllah ilahay inuu ka toobad aqbalay calayhi dushiisa iyo wa qisatuhu fi saxiixayni ku soo aroortay wa warada can abi bakrin waxaa ka soo arooray xiina jaa'ahu abu bakr markii loo soo sheegay qatlu musaylamata alkadaab ninkii nebinimada sheegtay ee reer musaylama la dhihi jiray kadaabka ahaa waa la dilay markii la yirina abubakr sujuud buu la dhacay isaguna wayatruku kaiiru marka sidaa darteeda waxaa kaloo jira wayatruku inay ka tegayaan kaiirun wax badan oo min annaasi dadkii ka mid ah marka sujuudu shukrigu ma laha shardiga salaadii oo kale ma laha waa un ilaahay subxaana wa tacaala nicmo uu ku siiyey ama muslimiinta uu siiyey ama qof ka mida ah muslimiinta la siiyey aad jeceshahay inaad ilahay uga mahad celisid subxana watacala ama adiga lafahaagaba ama awlaadaadii inaad ilahay uga mahad celisid subxaana wa tacaala oo aad tirahdid laka alxamdu yaa rabbi shardi miya marka inuu qofku weyse qabo maya shardi ma aha la shardin maayo qofka qiblada u jeesanaya waana sujuudaya lilahi jala wacala lakin asalaamu calaykum inuu yihaahdo shari maaha ka mid maahana sidoo kale marka sheekhu wuxuu yihi wayatruku way ka tegayaan kahiiru wax badan oo min annaasi dadka ka mida ah salaat lkhawf salaat lkusuuf wa hiya iyaduna rakcataani weeyaan laba ragcadood wayustaxabu waxaa la jeclaysta aliطaala iyo watasliya watusaliya fi lmasjidi labada ragcadood waxaa lagu tukanaya waa masaajidkii weeyaan fii kuli rakcatinna rukuucan bay leedahay ragcad kastana laba rukuucood macnaha waa laba ragcadoodoo laba kalena ay ku dhex jirto weeyaan afar ragcadood weeyaan oo laba ragcadood ah tusallaa waa la tukadaa jamaacatan baa la tukadaa wayajharu fiiha alimaam imaamkuna waa la jahrayaa wayunaadii laha iyada marka loo dhawaaqayo aadaan ma leh laakiin waxaa la dhahayaa asalaatu jaamica asalaatu jaamica saasaa la dhahayaa walaysa laha aadaanu walaa iqaama wa waqtuhaana waxa weeyaan min waqti kusuufi shamsi uu bilowdo aw khusuufi اlqamri ama qamarka madoobaashihiisa ilaa xaggee la tukanaya atajali inta ay faydanto wayustaxabu marka inta uu la ekaadaba waa la wadaya weligeedba wayustaxabu waxaa la jeclaystaa atakbiir haddii salaadii ka hor aad ka baxdo maala waxaa la jeclaystaa in la badiyo takbiirtii allahu akbar allahu akbar wاducaa alla bari watasaduq sadaqaysasho wاlistikfaar dembi dhaaf xiinaha waktiga iyada in dadku ay aad dembi dhaaf ilahay u weydiistaan oy wax sadaqaystaan oy takbiir la yimaadaan oo saasaa la jeclaystaa wاlmawcidati in la waaniyo dadkii wاlkhudbati loo khudbeeyo bacdaha marka salaada la tukado wayustaxabu lلnisaa haweenkii waxaa la jeclaystaa xuduuraha inay qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka yimaadaan masaajidku iyana ay ku tukadaan laakiin wa min akhطaaءi الnaasi dadka khaladka ay gelayaan fiiha waxaa ka mida ana bacda musaliiha dadka tukanaya qaar ka mida qad laa yudriku الrukuuca اlأwal rukuucda hore ku soo gaari maayo maca alimaam awalan aynu tilmaanno marka waa laba ragcadoodoo laba kalena ay ku dhex jiraan midiiba oo waa sidee marka hore imaam shaafici uu tilmaamaya wuxuu odhanay waa qofku waa xiranaya allahu akbar bacda alfaatixati suurat lbaqar u akhrinaya hadduu dhammeeyo allahu akbar buu dhahaya waa si rukuucaya samic allahu liman xamida ma dhahaya allahu akbar buu leeyahay haddana wuxuu bilaabayaa suuratu ali cimraan haddana waa rukuucaya samic allahu liman xamida markanuu dhahaya sujuud baa la aadaya waa la sujuudaya waa laga soo kacaya waa la sujuudaya waa laga soo kacaya halkii ragcad bu wuxuu leeyahay laba rukuucood iyo laba sujuudood marka ragcaddii labaad ma marka loo kacaya suurat اlfaatixa bacdaha waxaa la akrinaya suurat الnisa haddana waa lasoo rukuucaya uma alictidaal haddana uma maa'ida uma markaas haddana rukuuc kale lala imanaya uma samica allahu liman xamida uma sujuudi baa loo dhacayaa sidaas weeyaan marka sidaasaa loo tukanaya wa min akhطaء الnaasi marka dadka qaarkii waxaa ka mida khaladka ay gelayaan fiiha ana bacda musaliha dadka tukanaya qaarkood qad laa yudriku الrukuuca waxaa laga yaabaa rukuucda hore inuusan kusoo gaarin aلrukuuc alأwli maca اlimaam fayadkhulu waa soo gelaya wاlimaamu iyadoo imaamkiina yaqra'u bacdahu gadaashad uu akrinayo maala suurat baqara intuu akrinaya ma soo gaarin ali cimraan buu kusoo gaaray dheh ali cimraan buu ku xirtay maca alimaam hadduu ku xirtay rukuucdoo labaad buu la imanaya soo ma tii hore way dhaaftay ilene tii labaad buu la yimid marka ma soo celinayo fa bitasliimatin wa hada khaطأu hal tasliim buu la imanaya hadhowna fahada salaat fahadihi salaat laha kayfiyat xuduudu xadadaha eh, sharcu tani waa salaad waxay leedahay kayfiyad uu sharciga u xadeeyey in loo tukado u xadeeyey sharcigu waxayna idin calayhi qofka haddaba waxaa korkiisa an yaquuma oo fayaأtiya birakcatin fiiha rukuucaani uu la yimaado ragcad laba rukuucood leh wa min akhطaءi kahiiri min annaasi dadka qaarkii waxaa ka mida in badan oo ka mida khaladka ay galaan cadamu mubaalaatihim dan inaynan kaba gelinba cinda kusuufi الshamsi aw khusuufi اlqamr markuu qoraxda ay madoobaato ama dayixu madoobaado wa qowlihim ay leeyihiinna hada amru caadiyu laa xaajaةa lilfazaci minhu waa amar iska caadi oho in laga argagax ma aha wama shaabaha dalika iyo wix intaa la mid a bal yajibu calى اlcabdi addoonka waxaa korkiisa ahaaday an yatacida inuu waansamo oo yatadakara uu iswaaniye weeyaan faina الnabiya salى اlه alay slam qaala fi dalik nebiga allah wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu عaleyh yukhawif allahu bihima cibaadah qoraxdan iyo dayaxan madoobaanaya ilaahay addoommadiisu ku cabsi gelinaya wa bisababi wuquuci haaulaa'i fi hada alkhaطأ aliclaanu can اlkusuuf sidaa darteed uu yihi sababtaa darteeda kuwan ay khaladka u samaynayaan yaa waxa ahaadayba dhicistan uu dhacayo khusuufkii ama kusuufkii qabla wuquucihi mima yudhibu rawcatah wa aharahu اlxasan can الnufuus masalada kale imanaysaa waxay tahay horta sideedaba qoraxdan iyo dayaxan madoobaanaya xisaab ma lagu ogaan karaa hadda waxaan maqlayay bisha soo socota miya waxay sheegayaan bisha nagu soo fodlaan u malaynaya inay ahayd qoraxda iyo dayaxuba waa madoobaan doonaan labadaba saasay lahaayeen oo wadamadan bariga dhexe aynu ku magacowno ilaa iyo north america waa laga arki doonaa qoraxda iyo dayaxuba waa madoobaan doonaan bay lahayn marka waxaani ma lagu ogaan karaa xisaabaad iyo wixii lamid ah waa lagu ogaan karaa dhibaato ma leh shekh islam ibna taymiya saasuu qariraya fuqahadu saasay yihaahdaan waa wax la ogaan karayo waa wax la ogaan karo oo waa la ogaan karaa dhib ma leh shekh islam ibna taymiya raxmat اllahi tacala aleyh fi majmuc اfataawa aad buu oga hadlay mar la weydiiyey aad iyo aad buu uga hadlaya weliba maalmahay dhici karaan oo suurtagal ay tahay inuu dayicu madoobaado oo kale iyo waxay u badan tahay afar iyo tobanka habeenka uu yahay iyo wixii la mid ah amaa qoraxdan iyo dayaxani midna uma madoobaadaan lixayaati insaanin walaa limamaatih siduu nabiga inoo sheegay alayh isalatu salaam qof weyn oo sharaf lahaa ama awliya ilaahay habaa dhintay amase waxbaa dhashay iyo may waxaaso dhan ma jiraan waagii nabiga alayh isalatu slam wiilkiisii uu dhintay ibraahim ahaabay dhacday qoraxda inay madoobaatay fii zamani nabiy sal slam markaasay dadku isla dhexyaaceen oo yihaahdeen nebiga wiilkiisaa dhintay nebigu wuxu yhi waxaa waxba kama jiraan ee waa aaya min aayaat illah haddaad aragtaan ilaahay subxaana wa tacaala cabsigelin u addoommadiisa cabsigelinaya weeyaane u degdega salaad salaaddii u degdega marka dadku waxay iska moodayaan wax iska amar caadi ah marba haddii la ogaan karayo wax macnooy leedahay male taasi marka maxay keentay wixii nala amre ee sharciguna amre e ahaa inaanu sii cabsanno oon ilaahaygu subxaana wa tacaala dikrigiisa la nimaano istikfaartii la nimaano oon ku waansanno maxaa yal rabbigi subxaana wa tacaala nuurka ka qaaday waa awoodaa inuu nuurba loo soo celinin ida shamsu maxay ahayd qor aayaddii kuwirat waida nujuumu khalaas in ilaahay subxaana wa tacaala sidan u madoobay uusan kuba soo celininba ilahay waa awooda subxaana wa tacaala oo qiyaamihiiba saacaddaa ay noqotoba adigu maxaa ku ogeysiiye nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu arkaa la yihahda umina caaisha roob cirka inuu isa soo xiray oo dhinacani ka soo madoobaaday argagax wejigiisaa laga dareemi jiray gurigu baxaya soo noqonaya waa baxaya oo soo noqonaya ilaa roob uu yimaado markuu roobka do nabigu aad u farxi jiray salawatu llah wasalaamu caleyh maxaa yeelay qolooyinkii nabiyullahi waa ti ilahi nooga warramay subxaana wa tacaala fii suurati axqaaf markii laga warramayay hada caaridu mumtiruna bal huwa ma stacjiltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim abaar baa muddo lagu salladay markaasay waxay arkeen maalintii dambe daruuro cerka isa soo xiray waxay yihahdeen hada caaridu mumtiruna waa roobna hadoobay imanaya soo curanaya markaasa alle wuxuu yihi bal huwa maxaa la yihi ma stacjaltum bihi riixu fiiha cadaab aliim waa riix iyo dabayl waxaan arkaysaan inaad roobka moodeysaan cadaab aliim ah marka nebigu alayh slat slam markay raxmad noqoto markaasaa qalbigiisu faydmi jiray salawatu llah wasalaamu aleyh lakiin inta ka horeysa murug nabiga alayh isalaatu wasalam waa ka muuqan jirtay marka waxaan in la yihahdo wax iska caadi ah weeyaan iyo kan iyo keer weeyaan in ilaahay subxaana watacaala taaba kaaga dhiga dhici karta marka intaa ka hor inaad walwal iyo aad qaadid weeyaan oo tirahda ilaahayow tooba lala yimaado fadla can ana bacda aimati intaa waxaaba dheerba weliba qaar ka mida aimadu qad yatalabasu bالصalaati juزءa min hada اlإclaani qabla اlwuquuc qad yatalabasu waaba la imanayaa bisalaati jaraa'a hada اliclaan iclaankan la sheegay dartii qabla wuquuci intuunan dhicin macnaha ogeysiiskan la bixinaya laleeya maalin hiblaayo saacadda markay intaa tahay qoraxdaa madoobaan doonta salaaduuba sii gelaya ayadoon weli madoobaanin mujarad iclaankaa baxay keliya wa calayhi fayanbagii qofka waxaa dushiisa ahaaday ijtinaabu hada aliclaan iclaankan xagga iska dhig wadiyuucu washuyuucu waxaasoo dhan xagga iska dhig qoraxdu ma madoobaatay ha salaadii gal adigu aragti baa idinka dhexaysa adiyo qoraxdii adiga dayixiina aragti baa idinka dhexaysa in waxani ay dhaceen oo madoobaadeen haddii kale soo maaha weligoodba ha sheegaan imise intay sheegaan aana dhacin weliba kama duwana khaladka sideed iyo lixdanaad waxa weeyaan aلtanbiih calى salawaatin khaasa mawduuca salaado aanan jirin oo dadku ay la yimaadaan oo la caddeeyo salaaduhu aad bay u badan yihiin laa yasixu fi salaati isbuuci shayء salaadaha isbuuci oo dhan la tukadaa wax sax ka amale isbuuci o dhan la tukada waxaa loola jeedaa waxay tahay kutub baa jirta kutubtaasoo kuwo aan barako lahayn ay qoreen waxayna u qoreen waxay tahay in dadka ay ku farad yeelaan salaad aanan soo aroorin yowma sabti maala leylata sabti qofka tukada tisca rakcaatin fii kuli rakcatina akhriya bacda faatixati اlkitaabi akriya qul huwa allahu axad waqul acuudu rabi اlfalq qul acuudu rabi الnaas racf ragcada labaad akriya intaa in leeg ragcada saddexaad intaa in leeg akriya ama qaarkood waxaad arkaysaaba ragcada koowaad bacda alfaatixa boqol mar akriya suuratu qul huwa allahu axad yowm اlaxad sidaa iyo sidaa haddana yowm اثnain yowm الثulaثاء yowm اlarbicاء yowm اlkhamiis yowm اljumca yowm الsabti yowm اlaxad isbuuc oo dhan baa lagu wadaya waa jiraan qaarkood baa la weydiiye oo lagu yihi baraka beelooyin waxaan aad sidan u qorteen aad nebiga u nisbaynaysaan maxaad u samaynaysaan waxay yidhahdeen annaga waxaanu u yeelayna sidan waxa weeyaan dadku inay ka tagaan acmaasha khayrka maxaa yidhahn anagu salaad tukoon baan nireen wax kalaanu ku samaynay ma oga man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcaduhu min annaar qofka aniga igu been abuurtu yiri nebiga alayhi salatu salaam boosku naarta ka geli lahaa ha diyaarsado falyeliji naar lafdi kala ohanaya marka ma banaana weeyaan salawaadka marka waxaa ka mid a ah dadku ay tukanayaan laa yasixu fii salaati اsbuuci salaadan isbuuca ah shayun sax kama noqonin wa fii leylati اljumucati maala itna cashara rakcatin in la tukado itna cashara rakca bilkhlaasi lagu tukado cashara maraatin bacda faatixa suuraة اikhlaas baad akrinaysaa qul huwa allahu axad cashara maraat ragcada labaad haddana bacda alfaatixati ikhlaas baad akrinaysaa cashara maraat ragcada saddexaad sidaasi leeg laa asla lahu wkada waxaa la mida cashru rakcaati bاlإkhlaaص wاlmucaawadatayni marata marata baطil wakada waxaa la mida rakcataani ida zulzilat hamسaةa caشhara mara wa fii riwaayati hamsiina mara wاlkul munkaru baطilu dhammaan waa waxaan waxba ka jirin oo baطil ah wa ywma اljumucati maala in la yihahdo waxaa la tukanaya rakcataani wاlأrbacu wاthamaanin wاثna caشhar la asla lahu maalinta jimcada lagu khaas yeelo nebigu waa diiday alayh الsalaatu wasalaam soom habeenkeedan in cibaada lagu khaas yeelo waa diiday maxaa yeele soomka waa ti nabiga alayh sala slam um lmuminiin markuu arkay iyadoo sooman shalay miyaad soontay oo maanta ma la xiriirinaysaa maya beri ma doonaysaa inaad la xiriirisid oo maanta jimca intaa soontay berri ma soomaysaa maya afar buu yihi nabigu alayh salatu salaam ma banaana xaaraam weeyaan yowma aljumca gaar a ah in la soomo haddii yowma aljumca kusoo aado ka warran marka yowma carafa waa la soomayaa laakiin maalin baa laga dambeysiinaya khasab weeyaan maxaa yeele jumcuhu sidiisaba ma banaana in cibaado lagu khasiso in lagu khasiso ma banaano wa qabla اljumucatina arbaca rakcaati biاlkhlaasi hamsiina marata sidaasoo kale yihaahdaan laa asla lahu wakada waxaa la mida salaatu cashuura maalinta cashuurada ah in salaad khaasa la tukado waxaa la mida wa salaatu rakaa'ib salaat rakaa'ib waa salaad la yihahdo iyaduna mawduucat weyaan bilitifaaq oo ciz bn cabdisalaam sulطaan alculamaa risaalo dhan buu le uu ka radinaya arrintaa wakada waxaa la mida salaat layaali rajab salaatu rajab bay u yaqaanaan rajabiyay dhahaan salaadeeda iyadana waxba kama jiraan wa fi leylati الsaabici wاlcishriina min rajab walaylat الnisfi min shacbaana miatu ragcatin baa la tukanaya fi kuli ragcatina maxaa la akrinaya cashara maraati biاlkhlaas bacda alfatix wakada waxaa la mida ixyaau laylatay اlciid in la nooleeyo labada habeene ciidda ah wa salaati xifd اqur'aan salaada xifd اqur'aanka iyaduna wax jira maaha oo waa salaadii laga warinayay cabdullah bn cabaas fi mustadrak xaakim cabdullah bn cabaas cali bn abi alib lakin xadiiska waxa warinaya cbdullah bn cabaas cali bn abi alib baa nebiga u yimid buu yihi oo sheegay inuu ku cuslaatay lakiin musnadku waxa wey musnad ali eh, xadiiska cabdullah bn cabaas weyaan xadiisku sax ma aha asaniiddiisana daciif weyaan wain akhrajahu xaakim fi mustadrakih wa salaat bacda asacyi labada ragcadood dabadeed in la tukado sacyiga sacyiga bayna safa walmar markuu dhammaado marwuu ku dhamaanaya safuna ka bilaabanaye markuu dhammaado dabadeed laba ragcadood in la tukado calى mutasici اmarwati banaanka marwe in lagu tukado wa sardu jamiici aayaati الducaaءi fi aakhiri rakcati min ataraawiix taraawiixda marka la marayo ragcada u dambeysa in aayadaha ducada ee qur'aanka ku soo arooray oo dhan lasoo daldalo marka wakada waxaa la mida iyaduna ma banaana oo wax bidca weeyaan qira'aةu jamiici aayaati الsajdaat aayadaha sujuudda dhammaan oo la akriyo fii leylati khatmi اlqur'aani habeenka qur'aanka lasoo khatimayo fi taraawiix wakada waxaa la mida alijtimaacu laylaة اlkhatmi habeenka qur'aanka la khatimaya in la isu wada yimaado wa nasbu اlmanaabir manaabirtiina markaa waxaa weeyaan la wada oogo oo dadkii ay meeshii wada xaadiraan oo wuxoo dhan wakada waxaa la mida nashiid wadaaci ramadaan mhm. nashiidka iyo dadku waxay akhriyaan weyaan ramadaan sagootintiisa wakada salaat cadadi mucayani min aلrakcaati bayna اlmaqrib wاlcishaa salaadaha cadadka mucayanka iska leh oo waxa weeyaan lix ragcadood iyadana wax soo arooray maaha wahiy yusamuunaha iyaduna waxay ku magacaabaan salaatu alawaabiin salaatu alawaabiin bay ku magacaabaan wain kaana moxamed bin nasr almarwasi fi kitaabihi alwatr uu soo aroorinaya aqwaal bacd alculamaa lakin wax jira ma aha nebiga wax ka sugnaadayna maaha salawatu llah wasalaamu caleyh xanafiyaduna aad bay aad mu-akad oga dhigtaa sanadka xadiidka isagana waa laa asla lahu siduu sheekhu tilmaamayo atanbih halkan baraarujin weeyaano calى axaadiiثin ضaciifati wa mawduuca laysku baraarujiye axaadiid aan salba lahayn saxna ahayn nebigana alayh الslat slam ka soo aroorin wa akhiira sheekhu wuxuu yihi akhtimu hadihi اmukhtasar kitaabkan gaaban waxaan kusoo khatimi doonaa bibayaani axaadiiثi ضaciifati wa mawduuca anoo tilmaamayo caddaynaya axaadiid daciif ah iyo mawduuc mawduuca wixii nabiga lagu been abuurtay salawatu اllah wasalaamu caleyh laakiin mushtahiratan aad iyo aad uga caan ah calى alsinati الnaasi اlyowm dadka carabadooda maanta aw yakhuru ama uu badan yahayba tirdaaduha soo celcelinteyda bayna alkhuطabaaءi wاlmudarisiin dadka khuطabada ah iyo dadka mudarisiinta ah maxaa qofka hadduunan xadiidka nebiga garanaynin salawaatu اllah wasalaamu caleyh waxaanan nebigaba ka sugnaanin buu nebiga isaga tiirinaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh salaad dhan oo waxaan garanayaa masjid jaamic ah agaanu ku tukan jirnay khatiibkii uu fuulay xadiidka uu salaada khudbadii ku bilaabo ku dhameeyo kulligiis mawduuc wey laa asla lahu can الnabiy salى اllah alay slam walam yarid laha fi dikri kitaabi alasl axaadiistan aan tilmaami doona iyo baabkan kitaabka asalka ah kumaynan soo aroorin maca anii nabahtu fi aakhirihi sidaasoy tahay anuu ku baraarujiye weliba kitaabka aakhirkiisa calى ضacfi arbacati wa khamsiina xadiiثa afar iyo konton afar iyo konton xadiid oo xawla salaati ah oo daciif ah dhammaantooda faaqul wbilahi اlmustaciin waxaan leeya ano ilahay gargaar weydiisanaya mustacaan laa yushawishu qaari'ukum calى musalikum waxa weeyaan xadiid dhahayey laa yushawish yuunan tashwiish gelinin qaari'ukum kan qur'aanka akhrisanaya calaa musalikum ka tukanaya macnu waa maa gadaasha dambaad qur'aan ku intaad kor u qaaddo qolooyinka tukanaya tashwiish ha gelinin xadiid noocaas oo kale ah qaala alcajluni wuxuu yidhi fii kashfi alkhafaa qaala anajmu wuxuu yidhi laa yucrafu bi hada lafdi xadiidka nooc lafdigan ah wax la garanayo nebiga laga wariyey ma ahba calayh isalaatu wasalaam nooca labaad iyo hadalka labaadoo dadka isla dhex yaacaan waxa weeyaan man sallaa khalfa caalimin taqiyin fakaanamaa sallaa khalfa nabiyin man sallaa qofka ku tukada khalfa caalimin qof caalim ah oo taqiyin alle ka baqanaya waxaabaad moodaa fakaanamaa inuu yahay sallaa mid ku daba tukaday khalfa nabiyin oo kale wa qaala اsakhawiy fi maqaasid اlxasana wuxuu yihi lam aqif calayhi bihada lafdi wa alqaari cali mula alqaari ninkii la ohan jiray wey fi lmasnuuc axaadiid almawduuca kitaabkaasuu ku tilmaamo wuxuu yidhi laa asla lahu xadiidkan isagaa wax asal ah oho nebiga xaggiisa uu kaga sugnaaday ma laha ka saddexaad waxa weeyaan man salaa salaata fi jamaacatin faqad malaa naxruhu cibaada man salaa qofka tukada salaatan salaad qofka tukada fii jamaacatin ku tukada faqad malaa waa buuxiyey naxrahu luquntiisa weeyaan ilaa iyo luqunta cibaadatan buu ka buuxiyey qaala aciraaqiyu wuxuu yidhi fi takhriij اlixyaa lam ajidhu marfuucan nabiga alayh slat slam isagoo loo rafcinayo xadiida weli maanan arag wainama huwa min qowli saciid ibn musayib warkan waxaa yihi saciid ibn musayib buu ahaa warawaahu maxamed ibn nasrin waa wariye fii kitaabi sala buu isna ku wariyey qultu wuxuu yihi huwa cindahu raqamkaasuu kaga sugnaaday sheekha saddex boqol iyo afartan iyo sagaal waakhraj abu nacimin fi lxilya buu ku warinaya juska labaad boqol lixdan iyo labo walxakiim tirmidiyuna waa warinaya fi asraar salaa ah, raqamka ah shan iyo afartan wanaxwihi canhu biisnaadin xasan saciid ibn baa warkaa laga wariya cid kale lagama wariyo marka nebiga kama sugnaanin wey salawat wasalaamu aleyh arinta afraad waxay tahay mashyu nabiyi sal slam ila salaati wqad qaaraba fii khuطaahu ثuma qaala liman macah atadri lima mashaytu bika hadihi اlmashya qultu zayd bnu haabit weeyaane allah warasuulu aclam qaala liyakhura cadada khuطaaka fi طalb الصalاة masha الnabiyu sal اla alay slam ilى الصalاة nebiga allah salaad u socday waqad qaaraba isagoo gaabiyey weeyaan fii khuطaahu aad isugu soo dhoweeyey tallaabada aayar u soconaya macnihi uma qaala liman macahu markaasuu wuxuu ku yihi ninkii la socday zayd ibnu thaabit weeyaane atadri ma garanaysaa lima maxay maxaybaan mashaytu bika adiga kuugu socodsiinaya haadihi lmishya socodka noocana maxaan kuugu socodsiinaya ma garanaysaa qultu wuxuu yihi zayd ibnu thaabit allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu yihi waa liyakhura inuu bato cadada khuaaka tallaabadaada tiradeeda inay kuu badato fii طalabi الsalaati salaada dalabkeeda oo macnuu waa maxay meeshaad socodka ka boobsiin lahayd oo caadi u socon lahayd haddii halkii tallaabo laba aad usii qaybisid boqolkii tallaabo meeqay noqonaysaa laba boqol oo tallaabo wey wa huwa ضaciifun kaasi waxba kama jiraan weyaan wالصaxiixu anahu mawquufu calى zayd bnu haabit arrintani waa arrin zayd bnu haabit ka dhacday kama qaala abu xaatimin الrazi siduu ku yihi fi kitaab اlcilal libnihi hada ma yasara allah lii min tahdiibi waاkhtiصaari likitaabi alqowl اlmubiin fi akhطاء اlmusaliin وأsأل الlah an ynfac bih وan yadca lah اlqbula fi اlأrض وakhiru dacwana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin marka in sha allah haddii ilahay raalli ka noqdo subxaanaه wa tacaala kitaab kale ayaynu bilaabi doonaa isna ah akhطa'da caqiidada akhطa'da caqiidada ayaynu bilaabaynaa waa kitaabkeennan weeyaan waa laba boqol oo su-aadood laba boqol oo su-aalood oo akhطaء alcaqiida ah waxa iska leh ninkii ahaa imaamkii ahaa sheekhii ahaa xaafid alxakami raxmat ullahi tacaala calayh waktigaan akhrin jirnay kitaabkeennan ayaanan akhrin doonaa oo ah bacda casr ilaa iyo maqribkii kitaabkeenni buluuq ahna sidiisuu noogu socon doonaa bacda almaqrib ilaa iyo cisha marka laba kitaab bay noo noqon doonaan haddii ilahay raalli ka noqdo laba su-aaladood gabdhaha ay soo gudbiyeen baa halkan ah su-aalaha horteedna waxaan jeclaan lahaa insha allah intaanan kitaabkan bilaabin muxaadaro ayaanu jeedin doonaa biidn اllahi tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo maalinta isniinta ah maalinta talaadada ah haddii ay suurtagal noqotona maalinta arbacada kitaabkaan bilaabi doonaa in sha araxmaan hadday suurtagal noqon weysana muxaadaradaa socon doonta ilaa iyo maalinta arbacada biidn illah uma isniinta ku xigta ayaanu bilaabi doonaa kitaabka biidni rabbi اlcaalamiin su-aasha koowaad waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa in naloo caddeeyo oo naloo waadixiyo salaada janaazada iyo salaada ciidda ah takbiirta gacmaha sidee loo sida loo isticmaalo macnihi iyo meeqo jeer ayaa gacmaha kor loo taagayaa salaada ciidda ah waa toddoba marka hore ah oo allaahu akbarta hore kadib gacmaha kor loo qaadi maayo allaahu akbar allaahu akbar toddoba takbiiradood weeyaan ragcada labaadna tan lagu soo istaagaya marka laga reebo waa shan weeyaan meeqay isku noqonayaan halka toddoba iyo shan waa intee iyo tobankaasaa lagaa rabaa salaada janaazaduna waa afar afar weeyaanu sida ijmaacu uu yahay ee axaadiistu ay tilmaantay een la nimanno laakiin ka badanna waa soo aroortay oo kitaabka buluq lmaramka markaynu marayna kitaab aljanais baanu ku arki doonaa in sha allahu tacaala su-aasha labaad waxay tahay salaada janaazada gacmaha korma loo qaadaya iyadana nebiga kama sugnaanin salawatu llah wasalaamu aleyh hadii allahu akbar la yihi saddexda kale allahu ado sidaada un baad allahu akbar dhahaysaa haddaa kor u qaadana bacda saxaabay ka sugnaatay sida cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhum imam الbukhaari uu werinaya fi kitaabi rafc rafc الsalaa ama rafc alaydi fi الsalaa su-aasha labaad waxay tahay markaynu ka soo hadlaynay sadliga dharkan aynu tilmaanay ee qolooyinkan aynu niri waxay u egyahay qolooyinkan ay xirtaan mexicaanka ama latin americanka korka gacmihii hoos ay noqonayaan gabadha hadday muslimadda xijaabkeedii gacmihii uu ka hooseeya ma soo gelaysaa iyada lagamaba hadlayninba gabadha waxa laga hadlayay raggay ahaayeen ta kale sadligu wuxuu ahaa dharkaa keliyu qofki qabaa hadhow gacmaha markuu soo bixinaya cawradiisaa muuqanaysa laakiin iyadu xijaabkeedii dhar kale ka hoos qabtaa waana bannaan tahay wallahu aclam bisawaab